بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله الاستثناء ومن المنصوبات منصوبات أيو كمida هذا المستثناء kala soo reebo إلا إلا lagu soo reebo min kalaamin kalaam xaggiina laga soo reebo kalaamkaasoo taamin dhammaystiran kalaamkaasoo muujabin muhbat ah wadaalika tusaale naxwu fasharibuu way ka cabeen minhu webigii ilaa qaliilan in yar oo minhum ayaga kamida mooyaane fain fuqida haddii la waayo alijaabu iijaabka haddii la waayo tarajaxa waxaa raajix noqonaya albedelu bedelkii ayaa raajix noqonaya fi lmuttasil mustanaa muttasilka dhexdiisa naxu wamaa facaluuhu may samayn ilaa qaliilun minhum in yaroo iyaga ka mid a mooyaane wanasbu nasbihii ayaa raajix noqon fi lmunqadici ka munqadica dhexdiisa cinda tamiimin tamiim agtiisa ayuuna nasbuhu raajix noqon wawajaba waa waajib huwa wawajaba waa waajib huwa nasbihii waa waajib wawajaba waa waajibdhe tarajaxa waxaa raajix noqoni albedelu waa fi lmutasili ku raajix noqon wanasbu baa raajix noqoni fi lmunqadici ka munqadica cinda tamiimin tamiim agtiisa wawajaba waa waajib ey huwa nasbihii cinda alxijaaziyiin xijaaziyiinta agtooda waaba waajiba naxwu maa lahum bihi maa lahum umay sugnaanin bihi ay biqatli ciisa ciise dilkiisa min min cilmin ay cilmu wax cilmi uguma sugnaa ila itibaaca dan mala raacisti mooye maa lam yataqadam haddii aanu soo hormarin maa lam yataqadam waa haddii aanu soo hormarin mustanuhu fiihimaa labada dhexdooda munqadica iyo mutasilkaba waa haddii mustanuhu mustana aanu ka soo hormarin fanasbu nasbiya ayaa waajib noqon haddii kale haddii uu soo horeeyo isagoo mustanuhu uu soo horeeyo nasbaa waajib noqonaya wadalika tusaale naxu qowli shaaciri wma liya ila la axmad shiicatun wma liya ila ma dahaba alxaqi madhabu wamaa hiya ima sugna buuhi ilaa aala axmeda axmed aalkiisa mooyaane shiicatun acwaan iyo gargaarayaal wamaa liya ima sugna ilaa madhab alxaqi madhabka xaqa mooyaane madhab makaani tagitaan kale melihi buu leeya madhabka xaquman anu daba socda aw fuqida ama waxaa la waayey atamaamu tamaamkii baa la waayey dhammaystirankii facalaa xasbi alcawaamili ay fa huwa istinihii kaain wuxuu ahaanayaa calaa xasabi alcawaamil cawaamisha qadarkeed iyo kolba cawaamish waxa u baahan tahay unbuu ahaan naxw maa amrunaa amarka iyagu mu ahaan ilaa waaxidatun mid mooyaane waaba khabar iminka waysuma waxaa lagu magacaabaa mufaradan mufaraq baaba lagu magacaaba oo basiir baynata sharaxana wuu inoogu iman doontaa sheekhu raxima allahu tacala halkan wuxuu ka guda galay baabka loo yaqaano baabulistihna warkiisuna waa iska fudud yahay haddaba mustahnaha haddii lagu soo reebo xarafka loo yaqaano ilaa xuruufulistihna misay ahayd tamaaniya sooma sideed baa sooma haddaba xarafka loo yaqaano isal ilaa haddii wax lagu soo ree ila waa um waa hooye iyada hooyo adawaadkan wax lagu soo reebaye eeg waxaa ka dambeeya kalaamka eeg haddee laga soo reebay kalaam tam oo dhamaystiran maa macna tam an yudkara fiihi almustathnaa minhu mustathnaa minhuga waa nagu sheego weliba taamnimada waxa u dheer waa muujab muujabna maxaa looga jeedaa ya allah yataqadama calayhi nafyun aw shibuhu shibigana maxaa looga jeedaa nahyi ama istifhaam baa looga jeeda so intaama maxaa la samaynayaa wajaba le annasbu ya nasbihii baa waajiba marka sawaaءn kaana mutasila am aw munqaطica farqi marka mar haddee xarafa wax lagu soo reebay ilaa uu yahay kalaam taama oo muujabina meesha uu yaallo ama mutasil ha noqdo mutasil maxaa looga jeedaa an yakuna mustanaa min bacdi mustanaa minhu o an yakuna mustanaa eh, inuu la jinsiya in isku jinsi noqdaan ama munqaطic ha ahaado munqaطicuna waa maxay bacdi ka mida ah inaanu ahayn saasa fiican ama ligjinsiba inaanu ahayn haddaad cabirtid labada goorba ku doona ha noqday ma warkaa hadday reernay maxaa waajib noqonaya sheekh nasbiilo waajib noqonaya warkuma caddo fasharibuu minhu ilaa qaliila waa aayadda qur-aanka waxaan ka waranaa xarafku waa ilaadiun ha yeeshe iijaabkii a meesha ka baxay iijaabkii ayaa meesha ka baxay oo maxaa soo galay taqadamahu nafyun aw istifhaamun aw nahyu farqi saddexdaa mid kamida soo gala meesha maxaa la samaynaya laba u kala qaad ima an yakuuna mutasilan wa ima an yakuuna munqaican in kaana mutasilan tarajaxa albedelu maxaa raajix noqonaya bedelkaa raajix noqonaya bedelka ayaa raajix noqonaya sida wamaa facaluuhu ilaa qaliilu waayo kaasi waa mutasilkii weeyaan bedelka ayaa raajixa hadduu munqadic yahay ka waran waayo maadaama mutasil noqday mutasil hadduu noqday maa waay maxaa raajix noqday bedel hadduu munqadic noqday ka waran yatarajaxu nasbu cinda tamiim wawajaba nasbu cinda alxijaaziyiin wa biluqatihim nazla alqur'aan maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca danni saxmane marka hadday kalaamkuu noqon waayo waa taam hayru muuja oo nafyi unbaa galay mutasila hadduu yahay tarajaxa albedelu munqadic haddii uu yahayna tamiimiin waxay leeyihiin waxa raajix an nasbaa xijaaziyiin waxay leeyihin waaba waajib in la nasbiya ka kaalay ama mutasil ha ahaado ama munqadic ha ahaadee isaga oo sidaa uu yahay oo warku halkaa uu marayo halkeede isagoo tam kayru muujaba ama munqadic ha ahaado ama ha ahaado ayuu mustatnii ka soo hormaray mustatnaa minugii wajaba le wajaba nasbu nasbiga markaana waajib noqonaya warkaas ma idin daqa culimu waa basiid bay intaabaa ka kaalay taamkii baa la waayay ya tamaamnimadii baa la waayay haddee mar taamnimo la waayo meesha maa maxaa imanaya musqasnimadiina daaqadda ka baxaysaa bay maogta yakunu calaa xasabi alcawaamil ka horeeya inuu fiiri hadduu marfuuc doonayo marfuuc uga dhig hadduu mansuub doonayo mansuub uga dhig hadduu majruur doonayo majruur uga dhig horta waa inti ajrigeed ku haysan waa basiid bay la min almansuubaati mansuubaadkii ayuu kamid ahaaday almustatna mustatnaha ayaa kamida fi bacdi aqsaamihi aqsaamtiisa berka mustatna o dhani ka wada mid maaha lakin waa fi bacdi aqsaamihi de waa fi bacdi le aqsaamihi aqsaamtiisa berhkood wujubu nasri walxaasilu warka murtidiisa iyo miidiisu anahu shaniye idaa kaana alistinaau ka wax lagu soo reebay biilaa ilaa marka uu yahay oo wa kaanad ay tahay ilaadaasi masbuuqatan mid lagala horumaray bikalaamin kalaam kalaamkaasoo taamin dhammaystiran kalaamkaasoo muujabin weliba muhbat ah wajaba waxa waajib ah bimajmuuci haadihi tani kulankeega tan ashuruuia shuruuda tan ahalaaati ee saddexda nasbu lmustanaa faacil leh faacil wajaba mustanaaha in la nasbiyaa waa waajib iminka aan soo hadlayo dee ku celcelin maayo mayna intuunahay haddee wax xarafki wax soo reebaya u noqday ilaa kalaam taama muujabina meeshii u yaallo wajaba leh almustanaa mustani in la nasbiya ayaa waajiba sawaan waxamida kaana haya alstinaa istinuhu mutasila mutasil haya oo inti carabka idniga sii sheegay oanay kula sawan kaana mutasila am munqatica mar warkaasi hadduu dhamaystirnay waa caadi sawan waxa mida kaana haya huwa sawan waxa mida kaana haya alistinaa istinuu mutasila mid mutasila haya mutasilku waa maxay waa inuu mustana iyo mustana minigu isku jinsi ayihiin ama bacdi kamida waa inuu yahay naxu qaama qowmu qowmkii baa istaagay ilaa zaydan zayd mooyaane qaama waxaa istaagay alqowmu qowmkii baa istaagay ilaa zaydan zayd mooyaane dee warkii o dhan waad haysaa saddexdii jardiba meesha waad ku haysaa xarafka wax soo reebay waa ilaa xaaraamta ama muujaba meesha yaalla weliba waa mutasilba maanta taasa ur dheer oo mutasilku waa maxay dee zayd waa bacdi qoomka kamid a ya ama zayd qoomku la jinsi yahay haddee siday kale u dhigti mana warku caddayn maxaa la samayn wajaba wax kale kuguma banaano qaama alqowmu ilaa zaydin may wax kale ma banaano iyo wa qawluhu tacaala allah sarreeye qowlkiisa fa sharibuu minhu ilaa qaliila minhum in yar mooye intii kale way ka wada cabbeen ilaa qaliilinta wey halkan laga soo reebaya fasharibuu waxaan ujeeda waa mustan ya waa mustanima lagu nasbinaya fasharibuu way cabeen kalaamkuna wuu dhamaystiran yahay o dee ficilkiiyo faacilku meesha uu yaala soo ma mustana minigu markaa me waa wowdaa wey aw munqadican aw sawaa waxa mida kaana istitnaa istinuu haya munqadican mid munqadica munqadicuna waa maxay ya munqadic waa maxay cilo dee isku jinsi maaha ama ka bacdiba maaha ka qawlika waa odhahda adiyo wixii lamid aa tirahdad qaama waxa istaagay alqowmu qoomkii baa istaagay ilaa ximaaran dameer mooye ya dee dameerku qoomka ka mid maa inkastoo de itsaal ulalayo calaaqa ay jirto meesha waxa lagu rartade ya laakin ma lejinsi baa de mise waa ka baxde waa maya wey sooma lejinsi maaha marka ilaa ximaaran haddana waa la nasbinaya sababtu waa maxay meesha saddexdii shardi baa la helay an yakuna alxarfu ila wa an yakuna alkalaamu taaman le muujaban mayna basidayn kaasoo wa minhu munqadica ayuu kamid ahaaday fi axadi lqowleyni labada qowl midkood qowluhu tacaala ilaahay sarreeye qowlkiisa u allah yidhi fasajada way sujuudeen almalaaikatu malaaigtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood kulluhum maxaa looga lam yabqa axadu midba mu harin ajmacuuna dhammaantood ajmacuuna maxaa looga waqtan waaxida may kala jeedo minu waqti keliya dhiga ile waa tawkiid bacda tawkiid ilaa ibliise ibliis ka ibliis la idhahdaa isagu muu marka ilaa ibliise waa mustani waa munqatic ya waa munqadi ibliis laysa min bacdi malaaika ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin malaaigta de ka mid maaha malaaigta ka mid maaha waayo isagoo amarkii ilaahi u diiday uu cadasiye malaaigtuna laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waa ka kale de ibliis shaydaanku waxbuu cunaa lakin malaaigtu waxama cunaan furuuq badan baa loo helaya inaan uga mid ahayn malaaigta inaan uka mid ahayn marka waa munqadic wey mana munqadic ahayn waa munqadic sidaa darteed kalaamkii maadaama warkii hore uu ku sugan yahay laakiin munqadicnimo u noqday munqadicnimada waxba u dhimi mayso war kuma caddo halkaa maxaynu ku haynaa xaaladda uu waajibka yahay mustanaha in la nasbiya mataa idaa kaana alxarfu ilaa wa kaana alkalaamu taaman le muujaban sawaun kaana munqadican aw mutasila kaasoo falow kaanat ilmasalatu masaladu haddii ay tahay u uri sheekhu bixaaliha sideeda ha dhaqdhaqaaji sheekh sideedu guda maxay ahayd xarafku waa soo reegayo waa ilaa kalaamku waa taam ya muujaba soo samayn istina yar ma xagga dambe ka gelinaysaa lakinna meesha dabataha lagu fiirso falaw kaanat ilmasalatu masaladu haddii ay tahay bixaaliha sideeda walaakina alkalaama ha yeeshee kalaamku walaakina alkalaama ha yeeshee kalaamka kalaamka asaabiqa horeeya hayru muujabin mid aan muujab ahayn wey kalaamka ka horeeya ayaa hayru muujaba oo musbat ma aha oo waa maxay ama waa manfi ama waa manhi ama waa mustafham haye markaad halkaa maraysid falaa yakluu ay alamru wa shanu arrinku ka marnaan maayo ima an yakuuna inuu yahay alistinaa istinuu mutasilan mid mutasil ah wa ima an yakuuna munqadican iyo munqadic yahay warkuma caddo kalaamku waa sidiisi lakin maxaa daaqadda ka baxday fain fuqida aliijaab waa meesha ka baxday moogta iijaab baa meeshii la waayo muxuu noqday menfi buu noqday ama nafyi baa ka horaya meeshibu nafyu nahyi iyo istifhaam ah maxaa la samaynaya waxaa la samaynayaa ha iska dhaqaajinayo sida indhalaanta ha ku soconin horta kalaamka eeg ya waan waxaanad soo reebaysid eeg ma mutasil ba mise waa munqadic ma mutasil ba mise waa munqadic kolkaad hawshaasi kuu kala caddaato dhaqaajida xukunkeega markaasaa laguu sheegaya wuxuu yidhi sheeku fa in kaana haddii uu yahay ay huwa istinihi mutasilan mutasil haddii uu yahay ya istinihi waa mutasil jaaza waxa banaan fi lmustafna kala soo reebaya wajhaani laba wej baa ku banaan kalaam taam oo hayr muuja baa yaalla istinihina waa min baabi mutasil waa mutasil mustanaad soo reebsid laba wej baa kugu banaan axaduhumaa labada wej midkood an yujcala waa in la yeelo ay huwa mustanihi taabica mid raacaya limustanaa minhu mustanaa minhu waa ayuu raacaya mustanaa minhu wuu taabicu yahay warkuma caddo mar waa mutasil soo ma wa kalaamkani waa taam hayru muujaba waana mutasil laba wej baa ku banaan wejka koowaad waa maxay an yakuuna taabican oo taabic muxuu noqonaya ima calaa sabiili اlbadaliya ima calaa sabiil cadfi nasq على مذهب ليه الكوفيين وعصر نصر البسريين وبدل بيلين وصوص وضعي ما يبقى لها ايه هقران الكتاب في قرانته أحدهما متكد أن يجعله وإن لا يله مستثني تابعا من راعي للمستثنى منه مستثنى منه راعية أي على أنه أهانشيس بدل بدل وياي منه مستثنى منه بدل كيه بدل بعض من كل وبدل بعض كل اللي بدل وبدل بعض كل اللي بدل عند البصريين البصريين تالتون aw cadfu nasain ama waa cadfu nasq cinda kuufiyiina kuufiyiinta agtooda ama waa he waa cadfu nasq waa cadfu nasq wey oo caadifki uma dhacay de warkuma caddo haddii u mutasil yahay laba wej baa ku banaan maadaama kalaamtaamo hayru muujaba u yahay waxaa kugu banaan an yujcala taabica in taabic laga dhigo oo mustamiliga u raaco siduu u raacaya ama bedel buu ka haanaya cinda albasriyiin ama cadfu nasq bu haanaya cinda alkuufiyiin athaani wejka labaad an yusaba waa in la nasbiyo calaa asli lbaabi baabka asalkiisa waa in lagu nasbiyo aslubaab muxuu ah cabdifatax in la nasbiyo ad aslulbaab sooma aslulbaabka waa hayde in la nasbiyo ma an yunsaba sooba guurida an yunsaba in la nasbiyo calaa aslilbaabi baabka asalkiisa iyadoo lagu soo in laska nasbiyo mustameel laskaga nasbiyo baa ayaa banaanba wa huwa aslulbaabkaasi bimacnaa wahuwa ay almashyu calaa asli lbaab ama aljaryu calaa asli lbaab ku socoshada lagu soconayo aslulbaabku carabiyun sheekho waa carabi xarbigaasoo jayidun wanaagsan waa carad wanaagsan in laga socdo aslulbaab oo mustadnimada u nasbiya waa carad wanaagsan bu gurishaas walitbaacu laakin u fiirsaada walitbaacu itbaaca raacinta mustana midwa la raaciyo oo lagu raaciyo calaa sabiili badeliya calaa ra'yi lbasriyiin oo calaa sabiili cadfi nasr calaa rayi le calaa ra'yi lkuufiyiin ayaa ajwadu ka wanaagsan oo kasii wanaagsan minhu nasbaa lagu nasbinaya calaa asli lbaab meesha laba lafti baa yaala jayidun iyo ajwad baa yaala u fiirso jayidow maxaa tahay sifa mushabaha ajwadow maxaa tahay ismu tafdiil baaba meesha ku yaallade warkuma caddo marka itbaaca horeynu soo sheegnay baa ah ajwe calaa asli baa oo nasbanimeyna iskaga socotaana carabiyun jayidun s waa carabi jayido fiicande laakiin walitbaacu ajwe itbaaca kasi fiican labada waj baa kuu banaan marka mar haddii uu mutasil noqday maxaynu nidhi maxaynu nidhi <laughs> ya laba waj baa banaan baynu nisamade alitbaac iyo ya annasbu cala asli lbaab marki waa cad yeelan wanacni waxaanu la jeednaa bu ihi sheekhu wanacni waxaanu la jeednaa wanacni waxaanu la jeednaa bu ihi sheekhu biay muxuu yihi ya man ku qora wan bigayri ijaabina wanacni waxaanu la jeednaa bigayri muujamin waxaanu la jeednaa soo saa ma qori biayr iijaab baanu la jeednaa annafiye baanu la jeednaa wanahye baanu la jeednaa walistifaam baanu la jeedna ayruijaabkan aan sheegana waa maay ayruijaab waanu kolkaan leenahay ayru muujab markaynu leenahay ama nafyi baa galay ama nahyi baa galay ama istifaam baa galay warka u ku adeemaha inta ajnuba kuguma dhaafin u kuu balbalaadhiyo sheekhuda waay mithaalunafyi nafyiga tusaalihiisu qowluhu tacaala ilaahay sarreeye qowlkiisa waayi maa facaluuhu may samayn ilaa qaliilun minhum in yar oo ayaga ka mid a ah mooyaane qara asabcatu toddobadu waxay akhriyeen hayra bna caamirin ina caamir mooye birafci rafcay akhriyeen cala libdaali lagu rafciyo min alwaawi laga bedelo wowdaasoo fi maa facaluhu maa facaluhu ku sugan wowda maa facaluhu ku sugan bedelid laga bedelaya ayay ku akhriyeen ina caamir wixii aan ahayn toddobada inta kale ee soo hadhay way iska rafciyeenoo bedel bay mareen ila waa mutaile waa mutasil maa muxuu maray aayadda qur'anka maa waa weji ya ajwadkii muraade itbaac baa ku jira waa itbaaci de ama cala sabiil bedeliye dhe ama cadfu nasr dhowrkaa labada dambe itbaaci lakin itbaaci weeyaan ila waa bedel baa meesha ku jire wa qara'a bnu caamirin ina caamirna wuxuu akriyay sheekhow waxdahu waan soo marnay waxdahu ay munfaridan xaalu yahay kelidii binasbi nasba ayuu akriyey cala istinaai istinanimo lagu nasbiyo waa weji u ku lahaa الوجه الثاني أن يصب على أصل الباب وهو عربي جيد ولكن القراءة ليه سنة متبعة صمة وكا ومثال النهي نهي تسالس قوله تعالى إلهي قول كي سوي ولا يلتفت يان الضيمون منكم حال ويدين كيدين كمدي أحد الروح يان الضيمون إلا امرأتك أفضل ذموي حاسك الموي قرأ ابن عامر قرأ ابن عمرو ابن عمرو وحو أخي ابن كثير ابن كثير بالرفع رفع أخرين على الإبدال بدل بينك وأخي من أحد أحد لقى بدله ilamraatuka bay akriyen ilamraatuka ageed ka bedelaysaa sheekow ya dee axad dade axad oo faaidaad ka bedelaysa kalaamna horta maxaa ku jira nahyi mise nafyi nahyi baa ku jire walaa yaltafit ya nahyi baa ku jira so misaal nahyi ba kurid maad arki ilamraatuka waqaraal baaquuna inta kale soo hadhayn waxay akriyeen binasbi nas bay akriyeen cala istina istinanimo lagu nasbiyo inta kale soo hadhay ibnu camr iyo ibnu kaiir wixii aan ahayn nas bay akriyeen iyo kuwaas maxay akriya ila maraadkuwa nafka mala iyado waa sax kolka daaqada katuu waa bedel bedel warkaygu waa cadya waa la nisbiyey inta kale way nisbiyey ee lamaraatakaba kuwa taalo sidaad odhanaysaa marka istinanimaa lagu nisbiye wa qaraalbaaquuna inta soo hadhay waxay akriyeen binasbi ay akriyeen cala alistinaa istinanima lagu nasbiyo wa fiihi wajhaani laba wej baa kusugan halkan lafteeda adana laba wej baa kusii sugan istinanimaa lagu nasbiyaya guri sooma laba wej baa kusugan bal qaabka yidhahdaan bal eeg han la socone axaduhumaa labada wej midkood an yakuuna waa inuu yahay ay almustathnaa mustathnuhu mustathnan mid la soo reebaya waa inuu yahay min axadun axadun baa laga soo reebaya halkee laga soo reebaya axadun baa laga soo reebaya waa saxde axadun baa laga soo reebaya war kuma caddo ilaa mara atag halkee laga soo reebo ya axadun baa laga soo reebay waa wej wajaat way timaday qira'atu akari akarka qiraa'adiisu waxay ku timaday cala alwejhi almarjuuxi wejkii laga raajixsanaa ayay ku timid wejkii laga raajixsanaa lianna marjica alqiraa'ati qiraa'ada marjiceegu alriwaayatu waa werinta la ra'yu ra'yiga ma lianna qiraa'ada marjiceegu alriwaayatu waa werinta la ra'yu ya ila mra'ata kabay kusoo inta badan ya marka ila mra'ata kana waa maxay waa an yunsaba calaa asli lbaabi markaa maxaa kasii fiicnaa itbaacay akriyeen ibnu camar iyo ibnu kaiir sheekhu waa kuushe warkuu kuu cadeeye wuxuu ku yidhi waliana alqira'ata sunatu mutabacu lakin agga damba ka dhig sheekhow dee carabi carabi baa waa qira'a soo ya markaa meel loo dhaasa mujirida waliana alqira'ata sunatu mutabacatu waa athani wejka labaad an yakuuna waa inu yaa mustatran mid laga soo reebay min ahlika ahli ahlika laga soo reebay faasri biahlika soo kama sii horeysa ayada faasri biahlika mi kama sii horey biahlika ka horeysa almuqadarati la qadarayo facalaa hada ka haddii aan qabano yakunu nasbu waajiban sheekow nasbimuna waajib noqonay ya nasbu waajib oo si waajib u yahay de markaa mise fa asri biahlia waaba kalaam musbate kalaam taama oo musbata munahay dee nasbiyaa waajib noqonay markaa markaa way kale loo luqluqaa ma jira warku ma caddo markaa labada waj baa ku banaan ilaa mara'ataka siday mareen culimadu in mustanimo in laga bedelo axaduntaasi iyo maaha in istinimo laskaga nasbiyaba oo ahlika laga soo reebo oo waaba musbat markaa dee mansuubo kuma jiro ila xagga horaa laga soo reebay waay ومثال الاستفهام استفهامta تusaalehagu qwluhu tacala ilahay sareeye qowlkiisa wey وman yqnadu yaa ka quusanaya min raxmati rabbi rabbigii naxariistiisa ila daaluuna duulka anbaday mooyaane qara'a aljamiicu dhammaan waxay akriyeen birafci rafcay akriyeen cala libdaali bedel lagu rafciyo min adamiiri damiirka laga bedelo damiirkaasoo fi yaqnatu ku sugan walow quri'a haddii la akrin lahaa ila daaliina haddii la akrin lahaa binasbina lagu akrin lahaa cala istinaai lagu nasbiyo lajaas alla ilahay way banaanaan lahayd laakin meesha maxaa yaala walaakina alqira'ata sunnatu mutabaca qira'adu waa sunnahe la raacayo aan la dhaafi karayn warku ma caddo u fiirso istifaamka meesha timida sooma waman yaqnatu maxaa ka horeeya iminka istifaam baa ka horeysa ila daaluun waa la rafciyey ya oo dhammaan waxay akriyeen badankoogu rafcaasay akriyeen maxaa laga bedelaya wogu ku jira waxaa jira damayru ku jira yaqnatu waman yaqnatu yaa ka quusanay ila man faacilku halkaasfaacilku halkaas ku noqonaya wa mankee ayaa yaqnatu quusanaya huwa manku min raxmati rabbi ila daaluuna saasuu noqonaya len haye haddee la iska akrin lahaa ila daaliin haddii la akrin lahaa bu yidhi <laughs> ya sax bay ahaan lahayd bu yidhi sax ayaan istinimo laskaga nasbiyade way iska banaanaan lahayd laakin bedelkan halkuu ka yimiday walaakina alqira'ata sunatun mutaba'atun war loo dhaafo male warku u gebgabey halkaana wuxuu ku baray caawa nafyiga iyo nahyiga iyo istifaamtu qaabkay uga hormaraan halkaa mid baynu soo haynay sheekow halkay noo maraysa maad garanaysa mise ma garanaysid waxaynu soo maraynay kalaamki ilaa waxaan wax lagu soo raga waa ilaa kalaamku waa tam laakin waa hayru muujab baan soo mutasil iyo eeg muqadic inuu yahay mutasil hadduu yahay waa la iska soo dhinto laba qowl baa ku banaanaa bal alitbaac iyo annasku cala alistigna intaa kadib wuxuu kuu sadexgeliyey maadaama oo kalaamkii uu yahay ayru muujab ayru muujabka ma laga warramayo muxuu yaha isfahansiin misl horta arday kadibna uu kuu qadibo o kufahansiiye ayru muujab wuxuu ku noqonayay kadibna muxuu dib ugu soo noqday de munqadicii baa hasana la soco marka iyo kaalaaqi wain kaana istina istinau hadduu yahay munqadican munqadic haddii uu yahay fa ahlulxijaazi ahlulxijaaz yujiibuuna naba nabay waajibinayaan u fiirso ahluxijaaz maxay waajibinayaan nasbahay waajibinayaan fa yaquuluuna ahluxijaaz waxay odhanayaan maa fiihaa daarta dhexdeeda kuma sugna axadun ruuxna ilaa xinaara dameer mooyaane mar hadduu munqadic yahay maxaa waajiba bay yidhahdeen nasbaa waajiba bay yidhahdeen wabiluatihim ay wabiluati ahli xijaazi nimanka ahluxijaaz luqadooda ayuu jaaa tanziiru qur-aanku ku yimid qaala allahu tacaala allah sarreeye wuxuu yidhi maa lahum ayaga umay sugnaan bihi ay biqatli ciisa ciise dilkiisa ugumay sugnaan min cilmin ay cilmin wax ogaal ihi ila itibaaca danni mala raacisi mooye mal mera raaya wax ogaal oo kale u leeyihin ma jirto iyo cilmi iyo aqoon u fiirso de itibaacu danigu cilmiga ka mid maada itibaacu danigu malaa raacidiisu ma cilmi iyo ogaalba ya muna munqaticahay haddana maxaa la maray waa la nasbiyey sooma waa waajib cindaa le alxijaaziyiin wa biluqatihim jaءa tanziyu wa banu tamiimi nimanka reer banu tamiim wa banu tamiimi nimanka reer banu tamiim yujiizuuna way yujiizuunana way banaynayaan annasba nas bay banaynayaan walibdaala bedelkana way banaynayaan nimankeed baa reer banu tamiim baa yimid le mar kasta ala loolamaamo basriyiin iyo kuufin hadday loolamayeen akrinna xijaaziyiin tamiimiinba ku loolamaya sooma nimankii tamiimiiniyin way soo badeen waxay idhahdeen mar hadduu munqadic noqday kii horeba laba wej baa ku banaanaaye kana laba wej banaane bay oo maxay yihiin in la nasbiyo nasbaha ad martay waajibka ka dhigtan annaga waxaanu ka dhiganaa inuu iska banaan yahay walibdaalana waan waanu daba dhiganaayo bedelna banaan bay idhahdeen wayaqra'uuna waxay akriyayaan ila tibaacu danni bay akriyayaan birafci bayna ku akriyayaan calaa anahu aanshiisa bedelun bedelu yahay min al cilmi baa laga bedelay ya cilmi baa laga bedelay idhahdeen ila tibaacu marka nidhahno cilmi baa laga bedelay biictibaari mawdici booskaa la eegaya mawdicaa la eegaya mawdicuu degaa la eegaya mawdicuu dega malaa rag badan ba waa ya maar ma majruurba ya waa marfuucba muna mubtada <laughs> waa mubtada soo maa lahum ayaga umu sugnaan bihi ay biqatli ciisa min cilmin ay cilmun minta iska sigii tawkiid male warku waa dhamaystiran yahay marka u fiirso bictibaarin mawdici mawdicay eegayaan kolka ila tibaacu bay yidhahdeen maadaama ofi mawdicu rafca u yaala de maal wuxuu ka jira yun lafdige maxalka mawdicu rafcu ka yaalay walaa yajuus ma banaano an yuqraa in la akriya bilkhabti khabta in lagu akriyaa ma banaano ala ibdal bedel minhu cilmiga laga bedelo biictibaari lafti lafdiga fiiriheegana looga bedelo oo la yidhahdo ila tibaacidani oo tirahdid lafdigaan eegaya oo ma indhalaada lianna alkhaafida khaafidka lahu cilmiga khafdiya min weey mintaasoo a ah zaa'idatu zaa'ida waa tibaacu danni itibaacu dannina macrifatun waaba macrifo macrifadaasoo muujibatu muujaba waa macrifo muujabo sugante mina macrifayn wa min min minta azaa'idatu ah azaa'idadii ah laa tacmal kuma wa cabal fasho ilaa fi nakiraati nakiraadka mooyaane nakiraadka almanfiyati oo eegay la tibaaca danni waa maxay eega musbat bay noqonasade mana mubat noqona musbat bay noqonasade ilamaa waad ka horayse haye min minta zaaidatu zaaidadi laa tacmalku macahu fasha ila fi nakiraati minta zaaidada nakirun bay bagasha nakirada almanfiyati laanfiya nakira manfiya weligeed ba ka tabatay haddaed min zaaidada kuleeyaad aragtid waa inay ka horayso maxay ya ya waxay gelaysaa waa maxay waa nakiro la anfiyey aw ilmustafami canha ama nakiro lagu su-aal dalbayo war kuma caddo labadaa mid umadka da umad ka hor degi karta waxaas bay jeli kartaaba meel kale haba ka eegin bade ya fi nakirati lmanfiya aw ilmustafhami canha labadaasun eego waqad ijtamacaa labaduba hadda way kulmeen labadee nakiro manfiye iyo nakiro mustafhami way kulmeen fii qawli tacala bay ku kulmeen ma tala arki maysid fii khalqi araxmaani allah raxmaanka abuurkiisa min tafaawutin ay tafaawutan wax kala tagsanaana ku arki maysid farjic bilceey albasara aragga hal taraa ma aragtaa min futuurin ay futuura wax daldalaa ama ku aragta samada balsaawaago maya weyi sooma marka u fiirso iminka maxay daba dhacday iminka meesha maxaa yaala min tafawutin waa maxay waa nakiro manfiya farjicil basara hal tara min futurin waa maxay nakiro mustafama hal tara hashman istifaamiyaan maa lagu su-aal galbay maadna min naafiyahan marka meelahaasay daba dhacda meelahaasi ayay daba dhacda marka haysantatirinaa iska odhani ila tibaacidan nibaan leeyahay oo halkeed ku wada ya min cilmin tan baan ka bedelaya mid kuma camal fale garso waayo waa macrifo muujaba ila tibaacadan saxiix walala minta zaa'idada xitaa waxay jirtaada fi nakiraati manfiyati aw mustafhami canhaa warwarku ma haddo marka istidniya hadduu munqatic noqon meesha maxay noo yimid culimo ilama socotaane ilama socotaan meel walbana soosama xijaaziyiintu waxay waajib ka dhigayaan nasbaha tamiimiyiintuna labadaba annasbu walibdaal bay banaynayaan bayla socda wujuub nasbi fi lmustafna almutaqadim waxaanu soo marnay kalaam taama muujaba warka laga yeelay waa waajibun isagu dhe sawaaun kaana muttasilan le aw munqaica kalaam taama oo hayru muujabana waynu soo dhammaynay oo waxaanu nihi munqadic iyo muttasil u kala qaado hadduu muttasil yahay naba wej baa banaano alitibaacu iyo yaa an yunsaba calaa asli lbaab hadduu munqadic yahayna alxijaaziyuuna yuujibuuna le annasba watamiimiyuuna yuujizuuna anasba walibdaala maxaa kuu dhiman mustan mustanihii hadduu ka soo hormaro ka hor mustinaamin gasha ya dee waa war cusubdha weli maan arag wakan sheekhaa inoo dhigaya eg waidaa taqadama haddii uu soo hormaro almustanaa mustanuu haddii uu ka soo horeeyo cala lmustanaa minhu mustanaa minhuguu ka soo horreeyeyba u fiirsanata yaa soo horreynaya kala soo reebaya ka soo horeynay kii laga soo reebayay wajaba nasbuhu nasbihiisaa waajiba mutlaqan xaaliya mid la sii daayo mutlaqan muxuu ka wada mad garanaysa sawaun kaana mutasilan oo munqatica mar haddee meeshii uu yaala mustanaa mustani inuu soo hormaro mustanaa minhuguu ka soo hormaray ya meel kale ha marmarine iska nas meesha soo alafudedi ma waidaa taqadama mustatna mustatna aduu kasoo hormaro cala mustatna mid wajib waxa waajiba nasbu waajib mutlaqan xaalawiya ay sawaa wax mida kaana istifnaa istifnaaya munqadican munqadicaaya naxw maa fiiha da maa fiiha dhexdeeda kuma sugna ilaa ximaaran dameer mooya axadna ruuxnaba dameer baa ku jira wi markaa u fiirso ximaaran imika waa maxay waa munqadic soo ma laakin maxaa dhacay muxuu ka soo horeeya mustatna mustatn mustatna soo horeeya mustatna minig waa axadi soo mustatriib ma soo horreey munqaطic baa iska adiska isla nasbi waa waajib sababtana waa lagu sheegi doonaa aw mutasilan mutasil haya naxu maa qaama isma taagin ilaa zaydin zayd mayan alqowmu qoomki zayd maba istaaga qoomkii kale isma itaago haye kana ilaa zaydin muna soo horreey mustatriib muna mustamiyo qooma ka soo horreey iska nasbi un war kuma adab qaala kumayd kumayd wuxuu yidhi kumayd bidami awli musaqara wuxuu yidhi وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبوي وما لي أني أيما سكنا بقول إلا آل أحمد أحمد آل كيس مولانا شيعة أعوان يقرقاريات وما لي أني أيما سكنا بقول إلا مذهب الحق مذهب كحق مولانا مذهبه مكان التجتان كلمة بليوني بالك لما مرية مذهب حق ما إلا شنية واركو ما عطب محل الشيء ما تقرر ظالمك ما يرضى يا waa banaanyaadba sooma wamaliya ilaa aala mustatni baa soo hormaray muxuu ka soo hormaray shiicatun muxuu ahaa wamaliya shiicatun ilaa aala axmada ka kalena wamaliya madhabun ilaa madhab alxaqi labada goor maxaa soo hormaray mustanihii baa soo hormara mustanaa ka soo hormarayo waxaa waajiba in la nasbiyo وإنما امتنع وxuu ممنوع uنoqday طباع وxuu ممنوع u نoqday في dalika ay في xaali تqdم المsتثنى xaalada msتثنى uu soo hormarayo wuxuu iطباaci ممنوع u noqday qaacida lagu siine yana taaبca laa yتaqdم calى الmaطبوuci warkuma cado raacuhu la raacaha kama soo horeeyo de ila bedel iyo mubdelmin marka taabiciin matbuuci isku yimaa kee horeynaya mubdelmin waa horeynaya soo ma bedelkuna u dambeeya ya imika hadii iska tiraada waan bedelaya oo dakaarka bedelaysa usoo ka dambeeya yaa kuu baneeyey lianna taabica le laa yataqadamu cala almadfuuc la raacaa kama horeeyo saa darteed nasbiyun waajib noqonaya wadanka halkaana waa war guuda lagu siiye caawa cusub soo ma kaasoo wain kaana alkalaamu kalaamku adduunya kalaamkaa saabiqa hormaray calaa ilaa ilaada ka hormaray hayra taamin min aan taamanayn adduunyay wanacni waxaanu la jeednaa bihi bikayri taamka waxaanu la jeednaa alaa yakuuna almustadnaa minhu mustadnaa minhu inaanu ahayn madkuuran mid la sheegay fa ina alisma ismiga ismiga almadkuura la sheegay ismiga alwaaqica dhacay bacda ilaa ilaa dabada dhacay yucdaa waxaa la siinaya maa icraaba la siinaya icraabkaasoo yastaxiqu mudanayo huwa ismigu hu icraabka u mudanayo low lam tuujad ilaa ilaa haddii aan fayuqaalu waxaa lo odhanaya maa qaama ismitaagin ilaa zaydun zayd mooyaane birafci rafca lagu odhanaya kamaa yuqaalu sida loo odhanayo maa qaama zaydun zayd ismu taagin wamaa ra'aytu maan arag ilaa zaydan zayd mooyaane baa la odhanaya binasbi baa lagu odhanaya kamaa yuqaalu sida loo odhanayo maa ra'aytu zaydan zayd maan arag wamaa marartu ilaa bizaydin baad odhan kamaa yuqaalu sida loo odhan maa marartu bizaydin zayd maan soo marin waysamaa waxaa lagu magacaabaa dalika istinaan istinaan baa lagu magacaabaa istinaato mufaraqan la faaruqiyey lianna maha caamilka qabla ilaa ilaa ku sugan qad tafaraqa wuxuu u faaruqay lidalabi maa macmuul mclkm mashhuulin huwa caamilku canhu macmuulka bilcamali ku camal fal bima macmuul ku camal fal yqtadi uu kansanayo wاlistinaa istinuu fi dalika madkuurka kulihi dhamaantay min ismi ismi xaggii buu ka ahday ismigaasoo caamin caama ismigaasoo maxduufin la gooyey fataqdiiru maa qaama ilaa zaydun ilaa maa qaama ilaa zaydun taqdiirkiisu maa qaama axadun ruuxna muu kiciyo ilaa zaydun zayd mooyaane wakada lbaqilato inta soo dheena saas looga qiyaas qaado inta lagu celcelin maayo waa kuwa fasi waa mustafni mufaraqaa soo ma ma wax adag baa ku jira oon ugu noqono inta waa hora jicnaba waa maxay kalaamku waa ta wa wa wa wa waa hayru tam hayru tam haddaynu nidhi maxaa meesha ka soo dhalanaya majnuun ku jira soo ma waa mufarad soo ma dee ha haysindatirine ila jurmis qadri baa socotaay iya caamilka hore muxuu u baahan yahay ka horta hadduu faacil u bahan yahay de faacil uga dhig ya hadduu mafcuul u bahan yahay de mafcuul uga dhig hadduu tacalluq doono dee tacalluq uga dhig maxaa dib uga noqon mesha ka soco alistitnaa bigayri illah wayustanaa alstina ah, biayr ila waa la dhamaynaya sheekh wayustana waa la soo reebaya ui sheeku bikayri kayri baa lasoo reebaya wasiwa siwa lasoo reebaya khaafidayn ayaa wax lagu soo reebaya khaafidayni xaala ayihiin laba wax khafdinaya mucrabayni xaala ayihiin laba la icraabayo biicraabi ismi ismi icraabkii baa la icraabi alladii ismigaasoo bacda ilaa ilaa ka dambeeyey muxuu waraabuhaa yuxkamu fi mxua way kudaysay sooma arma mise meel ku qoray ma garan samaxni halkii ku qoray halkii ku qoray ya waraauhaa yuxkamu si muxuu ah e eh? eh? awmisa turid ahawa muxiye wayustatnaa ada sheek wayna wad gashay labada nabe wayustatnaa waa la soo reebi bigayri kayri baa lagu soo reebi wasiwa siwa baa lagu soo reebi khaafibayni xaala ihin laba wax khafdinayo mucrabayni xaala ihin laba la icraabayo biicraabi ismi ismi icraabkii baa la icraabi alladii ismigaasoo bada ilaa ilaa ka dambeey ilaada ismigii ka dambeeyay soo markaa icraabku qaadan jiray intuu dooro la ahaaday yaa qaadanaya siwa iyo ayru radeeda qaadan siwa iyo ayru ra-deeda qaadan idaafa laazima maxani moogta ayrna idaafa laazimta siwana idaafa laazimtaa sheekhu ma la socota saas darteed waxaa ka dambeeya waa loo idaafaynaya wixii ilaada ay lasfin jirto ahaa xukunkii u qaadan lahaa waxaa loo daafayana iyaga laftooda qaadanaya wax la isku daayo mana warka soo ma si fiican baad ufahantay wabikhalaa khalaaba wax lagu soo reebi wacadda caddaaba wax lagu soo reebi waxaasha xaashaaba wax lagu soo reebi nawaasiba xaalayi warauhaa yuxkamu bay saas horta intaasa kasi xasuunaa sharigi dambe ga fakade ah, warauhaa yuxkamu fi icraabiha mitl ismi illah biha xiina yustafnaa biha saasa aad manfila oo sax weya wabikhala rag way fikiraya golaanba wabikhala khala baa lagu soo reebi adacada baa lagu soo reebi xasha xasha baa lagu soo reebi nawaasiba xaala iyo kuwa nasbinaya mustanihi aw khawaafida xaala iyo kuwa khafdinaya mustanihi ma la socotaan halkana labada hore wuxuu ku yidhi hayr iyo siwan waxbaa lagu soo reebaya laakin iyagu way khafdinayaan iyagu he way khafdinayan sababto ma idaafa ilaazimaan khala iyo ada iyo xasha min maxay bay kamid ahaayeen waa xuruuf istina soo ma ya iyaga laftooduna mar waxbaa lagu soo reebiya marna way nasbin marna way khafdin hadday wax nasbiyaan waa afcaal hadday wax khafdiyaanna waa xuruufujal soo saamaade wa bimaa khalaa maa khalaa baa lagu soo reebi wa bimaa caddaa maa caddaa baa lagu soo reebi maa xaashaa ma jirto waa laxni ashaad weeyaan xaashaa maa lama xijiso almastariya saa darteed halkan aad ka fahmi lahayd badib aad arki lahayd mogta wa bimaa caddaa maa caddaa baa lagu soo reebi wabima khalaba lagu soo wabima khala bima khalaba lagu soo reebi wabima cadaba lagu soo reebi walaysa lagu soo reebi walaa yakunu baa lagu soo reebi nawaasiba xaalayihiin kuwa nasbin iyo mustadni ayr iyo siwan waynu garano way khaftinayaan ay daafin laazima icraabtina iyaga qaatay khala iyo cadda iyo xaashaan waxba lagu soo reebi marna way khaftin marna way nasbin hadday nasbiyaan mafcuul bay ka dhigteen hadday khaftiyaanna waxay ka dhigteen waa xarfu jare maa khala iyo maa cadda haddee maa masriya lala xidhiidhiyo warku wuu cadiyo maxay u caynoobeenba ficilna de ficil loo eenabe hadde masteryaal la xidhiidhyade ma xaraf ma xaraf kala hadii kale waaye fariid xaraf xaraf ma kala soo maha kolkaa maakhla iyo maacada maay maxay u nasbinayaan maxay u qaateen mafcuulnimo dhaday mafcuulnimo u haystaa laysiya laa yakununa laysiya laa yakununa dee laysi tarfaculid watan sabo khabar khabar bay haysataa laa yakununa lamid khabar bay haysataa warku ma dhamaan nawaasiba la way nasbinayaan soo ma waxay nasbinayaan shee dee khabarnimay ku nasbinayaan warkaasna um waydan daaqayna tag aladawaatu adawaadka alati adawaadkaasoo yustafnaa la soo reebi bihaa iyada ayra ilaa ilaa ayra ila aladawaatu adawaadka alati adawaadkaasoo yustafnaa la soo reebi bihaa iyada wax lagu soo reebi ayra ilaa ilaa ayrkeed xaala ay tahay alaatu aqsaan saddex qaybood wey bixasabin camalaydha sheekow kolka camal falka camal falayaan aynu eegno saddex qaybood baa loo qaybinaya maxay ilaa waxa ka soo haray soo qabso waxa ka soo haray saddex qaybood loo qaybinaya maa yakfidu daa'iman wax weligiiba khafdiyo mustaniy maad garanaysaa ka waa iyo iyo siwa iyo wamaa yansibu daa'iman wax weligiiba nasbiya maad garan ma maa cadda iyo maa khalaa iyo laysiya laa yakuun dee mansuubay ka dhiganaya iyo wamaa yakfidu taarata wax mar khafdiya wayansibu ukraa mar kalena nasbiya maad garanaysaa taana caddaa iyo xaasha iyo khalaayo maa alla la xidhiidhinde warkaasi waa basiid bay la tasheekow faama ladii ka yakfidu khafdinaya daa'iman fi daa'imin weligiiba faayru wasiwa wayba ka hortaalaay eh faayru ayri wasiwa taqul waxaad ohansaa qaama qowm qowmkii ba istaagay hayra zaydin zayd mooyaane waa ninka zayd isu istaagde eeg zayd baa la soo ragay soo garan maysa eega si fiican kuma ada hadda ilaa haddii halkaa oli maxaad oranaya qaama qowmu ilaa zaydna soo maad tirahdeen soo maad nasbiseen hadda waa loo idaafaynaya hayri idaafay laazimtaa moogta xukunkii haddaba zayd u qaadan laha raada ka eeg hayra ma la odhan ya mase meel kale ku maqan did ma waa kugu cadi asha zaydan hadday ilaa ku jirta ugu dhas bismi laha soo ma haddaba maadaama oo kayr ismi ay noqoto idaafe laasimto wixii zayd daba yaa ooli lahaa u idaafe ma u idaafaysay xukunkiisina halkeed ka raadi indhaa kor utaagin maxaad u saaran yahay warku ma caddo hayra baa laga iska ohanaysa kaasoo maada qaama alqowma qoomki waa istaaga siwaa zaydin zayd mooyaane bikafdi zaydin baad ku odhanaysaa fiihimaa ay fi lmithaalin aayadka dhe labada tusaaleba saaka sheekow wtucrab waa la craabi ayru ayr waa la craabi nafsuhaa lafteeda la craabi bima icraab baa la icraabi dhe yastaxiqu mudan lahaw icraabka alismi ismigu mudan laha ismiga alwaaqicu dhacay bacda ilaa ilaa dabada dhacay fii dalika kaa dhacaysa alkalaamiya kalaamka fataqul waxaad oran silqaamu lqowmi qowmkii ba istaagay hayra zaydin zayd mooyaane binasbi hayra baad ka odhan kama taqulu saad oran silqaamu lqowmi qowmkii ba istaagay ilaa zaydin zayd mooyaane binasbi zaydin baad ka odhan wataqul waxaad oranaysaa sheekow maa qaama alqowmu qowmkiis ma istaagin hayra zaydin zayd mooyaane wagayru zaydin zayd mooyaane waay maa qaama alqowmu qoomkiis may taagin hayra zaydin zayd mooyaane wagayru zaydin zayd mooyaane binasbi nasba ayaad ka odhan wa rafciya rafca ayaad ka odhan kamaa taquulu si aad oraysid maa qaama alqowmu qoomkiis may taagin ilaa zaydan zayd mooyaane wa ilaa zaydu zayd mooyaane war waa halku ka wadaga ya maad la socotaan hadda haye fariid waa istitnihi baa noqday tam hayr muujaba ya tam hayr muujaba markuu noqdana laba ha iska soconun oo ha habaglaysanina maxaan ku idhi iyo mutasil eg hadduu mutasil yahay jaaza fiihi wajhaan alitbaacu wa an yusala cala alasli warku ma warku sax ma qaama qowm haddaan idhaahdo ilaa zaydun maaa ayru zaydin maxaan idhi itibaac cala sabiili lbedeliya calaa madhabi le albasriyiin oo cadfu nasq ala sabiil calaa madhabi le alkufiyiin maan ah. ah, taabic caadi waa warka loo banaan may taabic waa caadi taabici waa sidiisa taabicin laga dhiga waa caadi laakin taabici baa la jahinaya taabicee wey saxiix taabic eh, eeg taabic taabic waa macnid guud maa tawaabicdi o dhan baa soo guda gelaysa waa fahantamaa markaa taabic calaa sabiili lbadeliye madhab basriyin weya cafunasarna yaa ka dhigaya calaa madhab kuufiye hadda waa fahantamaa waaya kama taqul si aad ohanaysid qaama qom qomki baa istaagay ilaa zaydin zayd mooyaane binisbi zaydin way wa waan sadartamay soo ma wataqul waxad ohanaysaa ma qaama qom qomkisma taagnin ayra zaydin wagayru zaydin binasbi warafci baad ku odhanaysaa kama taqulu sidaad odhan ma qaama qom qomkiisma taagin ilaa zaydin zayd mooyaane wa ilaa zaydun zayd mooyaane wataqulu waxaad odhanaysaa wataqul waxaad ohanaysaa ma qaama qom qomkiisma taagin hayra ximaarin dameer mooyaane ya binasbi baad ku odhanaysaa cinda alxijaaziyina hadduu munqaciya ka waran alxijaaziyina le yuujibuuna an nasuma lahum bihi ila tibaaca danni waay wa binasfi nasbaad ka odhan awi rafci rafcaad ka odhan cinda man cinda tamiimiyiina tamiimiyiinta waa intin weeyaan de markaa wuxuu ku barya ma taqaanaa xukunkii zaydu qaadan lahaay o dhan raada ka raadiy u kuleeya macnaha dee siwaana way ku qadaranta siwaana kuma qadarno ka siwaana way ku qadaranta wa calaa dalika arrinkaasu faqis qiyaas qaabo haysan datrin ku ley shek waa laguu maankaaga la kaasho ilaa haddaad soo taagnaatid waa kadeeda sii soco bu ku leeyay wa haadaa kaasi wa haadaa saasoo kale unbu ahaaday xukmu siwaasi waa xukunkeeduna qulnaa saasaan leenahay uli sheeku khilaafin mukhaalifin xaalanka khilaafin siibooy siibooy fainahu siibooy zacma wu ugu andacooday annahaa siwaadu waajibatu nasbeed inuu waajibeey cala darfiyati darafnima nagu nasbiyo daamini fi daam weligeed waa daraf ku leeya isagoo darafnimaa laskaga nasbiyo marka waan kukhilafsina hadi ibn hishaam aanu nahay oo waxaanu leenahay siwaadu hayru bay lamid tahay oo iyadana sidaad hayru tirun baad odhanaysaa icraabaadkina way ku qadaran yihiin war kuma cadasha mawlid waayo atani qaybta labaad qayb aynu haynaa ma taqani maa yakfidu daa'ima maan atani qaybta labaad maa yansibu faqad waa wax nasbiya un wahuwa arbacatun waa afar layse iyo walaa yakunu iyo wamaa khala iyo wamaa caddaa wey maa xaasha shaadun war kuma caddo taqul waxaad odhanaysaa laysa xaal aanu ahayn huwa bacdu zaydin zayd aanu ahayn marka ismiga awe ismiga waxaa loo celinaya mafhuum laga fahmayo bacdigaa hore qaamuu way istaageen laysa xaal aanu ahayn huwa bacdiga istaagay zaydin zayd war kuma haddo walaa yakunu xaal aanu ahayn huwa bacdigu zaydin zayd aanu ahayn wamaa khalaa xaalada uu ka hadhoon yahay huwa bacdiga zaydin zayd wamaa cadaa xaalada uu ka gudubsan yahay huwa bacdiga zaydin zayd wa fi lxadiidi xadiiskiina waxba ku sugan ma maa shayga anhara daadiyo addama dhiigga oo wadukira la xuso ismullahi magaca ilaahi calayhi maaga dushiisa fakuluu cuna laysa sinna wadkufra wixii aan ahayn wixii lagu qalin waxaa dee ilinka iyo iyo ciddada marka asinna wataa nasbisay adufrna wataa nasbisay kasoc wa qaala labiid wuxuu yidhi alaa kullu shayin ma khala lah bailun wa kullu nacimin laa maxala tazaayu alaa baraarig wa kullu shayin shay dhammaantii maa khala llaha allah maahane bailun waa mid halaagsamaya wey bail bimacnaa haali waa mid halaagsamaya wa kullu naciimin nicmo kastaalana zaailun mid suliyo ilaa maxaanata shukla nicmo kastaalan baa haysata may koor olin may taa aakhiree jannadu ma zuulin taa addunyadu waa dhamaanaysa taa aakhiree jannadu iyad ma dhamaanayso waintisaabuhu mustutnaha nasboomkiisa bacda layse layse dabadeedu nasbamo walaa yakunu laa yakunu dabadeedu nasbado kaainu wuxuu aaday calaa anahu khabaruhumaa khabarkood weeyaan sheekow soon imika maana ku soo lahay waaba abarka ogi wasmuhumaa ismigooguna mustatirun mid qarsoon way fiihimaa dhexdooda ficlu istitnaala waajib baa lagu qani jira soo ma wa satru marfuucin biamrin xutima wa duuna yaa mudaaricin wasmayhima wa ficli istitnaai watacajubi wa afcali tafdiri daratusimin ficlu istitna munaade waa waajib istitaar be waintisaabuhu mustatnaa nasboo bidiisa bacdamaa khalaa u nasbamo wamaa caddaa u nasbamo kaain wuxu ada calaa anahu mafcuuluna mafcuul buu yahy walfaacilu faacilkina mustatirun fiimaa wuu ku qarsoon yahy aaliu qaybta saddexaad u dambaysa maa yakfidu waa wax khafdiya taaratan mar wayansibu nasbiya ukhra mar kale wa huwa maagaasi talaatatu waa saddex khalaa weyi cadaa weyi waxaashaa weyi wadalika arrinkaagaasna haabitun waa mid sugan liannaha adawaadani takuunu waxay ahaataa xuruufa jarri bay ahaataa wa afcaala maadiyatan bay ahaataa fain qadarta haddii aad ku qadarto ha adawaadkan xuruufan xuruuf haddii aad ku qadarto khafadta waad ku khafdini biha adawaadkan almustatnaa waad ku khafdini way qadarta haddii aad qadarta biha adawaadkan afcaalan afcaal haddii aad ku afcaalan afcaal xaalad ay tahay nasabta waad nasbini hu madkuurka waad nasbin nasabta waad nasbindhe nasabta waad nasbinidhe adigu sheekow hu mustanidhe biha adi waadkanaad ku nasbin cala mafcuuliyati mafcuuli maanad ku nasbin waqadarta waad qadari alfaacil faacilkiina waad qadari mudmaran mid la idmaariye xaalad oo yahay fiyaa afcaasha dhexdeeda lagu idmaariyey hada qad intahayna almansuubaat baabu lmajruuraati wallahu aclam subxanak allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqdiruka watuubu ilayk